آمين ikhwatii alacisa waa darsigeennii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay mowduucii ku saabsanaa sida loo daweeyo sixirka iyo wixii la mid ah marba meel bay baynala gelaysay marba mawjad baynu gelaynay markaa daaweyntii waxaynala gashay qayb ka mida geedaha iyo dhirta waxaynu habeenkii jimcihii u dambeeyey aynu ka hadalnay geedka la yidhaha moringaha geedka moringaha la yidhaahdo waddankeenna wuu ku cusub yahay intaan ka warqabo anigu dadka qaarkood geedka moringaha ah waxay yidhaahdaan waa geedka mawada la yidhaha laakiin sifooyin badan bay ku kala duwan yihiin mawada iyo moringuhu waa geed intaan anigu ka ogahay dhowaan soo gal waddankeenna ah, ku ah caalamkuna muddo aan ilaa soddon sano ka badnayn bay ku baraarugeen manfacadiisa iyo faa'iidadiisa maantana aada iyo aada baa loo qaadaa dhigaa dad fara badan oo aqoon u lihina intay ka yaqaaniin bay ka hadlaan waa geed hadda loo tartamo beerashadiisa iyo isticmaalkiisa waa geed manfaco badan u leh nolosha aadamaha iyo caafimaadkooda waa geedka aynu nidhi taqriiban inta laga horhayo ama cudur weyn ha ahaado ama cudur yar ha ahaadee ilaa saddex boqol oo cudur baa lagu tijaabiyey oo noocyada aadamaha ku dhaca mid walba qadar uu faa'iideeyeyba waxbuu ka taray geedkan waxay dhaahdaan guniyo baar waa la isticmaali karaa manfacana way leeyihiin hadday jidhiftiisa tahay hadday xididkiisa tahay hadday ubaxiisa tahay xubnihiisa geedka oo dhan waa la intifaacsan karaa waxaana ugu manfaco badan ininyaha iyo caleenta waxaana ugu dhibaato yar ininyaha caleentaa ugu dhibaato yar isticmaalkeeda siyaabo badan baa markaa looga faa'iidaystay innaga horteen dadkuna ay ku baraarugeen geedkan magacyo badan baa loo yaqaanaa markaad internet-ka gasho ama aada kutubaha laga qoray aada eegto asmaa badan bay yidhaahdaan carabtu eh, waxaa ka mid a ah asmaada aada ku helayso alyasaar alxabat alghaaliya iniintii qaaliga ahayd athawmu albari toontii toon dibadeedii markaa midhaheedu marka ay si fiican biyaha ugu baxaan waa iniintii oo la kala jebiyey oo beerkii lasoo saaray waa beerkii imikaas markaa beerku wuxuu ku xidhan yahay quwaddiisu iyo weynaantiisu hadba siduu biyo u helo kaa laftiisu waa nooc iniinta ka mid ah laakiin waa geed aan biyo badan nasiib u helin labadaa qayboodba waa iniyihiisii oo galka laga tuuray isaga oo galkiisii ku raran waa ka sidaa u eg galkiisa marka uu sito qaabkaasuu noqonayaa deedna galkaa yar ee shaaximan ayaa laga daadinayaa waxaa markaa dabool yar buu leeyahay adag iligaad ku jabinaysaa kaasoo kalea kuu soo baxaya iniintaa yar ayaa kuu soo baxaysa geedkaas waa midhihiisii gudaha waxaa ku taxan ininyahaas ayaa gudaha ku jira marka halkaasuu laanta kaga dhegan yahay saasuu soo laalaada maka marka magacyadiisa waxaa carabta ka mid ah casa ibla casa ibla ushii durbaanka casa ibla waa ushii durbaanka durbaanka lagu owlaha lagu tumo ayuu midhihiisu u eg yihiin oo ilaa la eg yihiin afkaa hore durbaanka lala dhaca waa ka weyn marka casa tibla magacaana wuu leeyahay iniyuhuna halkaasay ku taxan yihiin iyagoo noocaasoo kale ah marka uu geedku qallalo marka iniintaasu qallasho iniyaha yacnii midhahaasi markay qallalaan ininyahaasa ka soo baxa markay yaryar yihiin intaasay laaleegiin intaasay laaleegiin marka uunu si fiican aanu u weynaanin kaasoo kale sidiisaa loo cunaa sida maroorada oo kale ama xangeeyadoo kale sida loo raamsado ayaa loo cuni karaa markuu saa u jilicsan yahay dhadhankiisu markaa waxaad moodaysaa wax yaro hah yar ayuu leeyahay marka uu sidan yahay oo yaro adkaadana waa la googoyn karaa sida khudaarta loo karsan karaa oo iminka calashi ku aqbali maayo marka uu halkan ka yacni gudbana wuu qallalayaa iniyihii ayaa kuu soo baxaya iniyahaas haddii warshad loo helo waxaa laga miiri karaa saliid saliidaha ugu qaalisan caalamka ayaa ka soo baxaya ininyaha ininyaha ad arkaysaan saliid baa ka soo baxda haddii midhahaa la yaro tumo oo jarikaan biyaa lagu dhex rido biyaha way sifaynayaan sida maxaanku idhaha maadooyinkan biyaha sifeeya oo kale ayay biyaha kuu sifaynayaan biyo saafi ah ayay kaaga dhigayaan markaa geedku waa geedkaas caleentiisiina waa tii maalintii dhoweyd aan hortiina keenay iyo ubaxiisii geedkan siyaabo badan ayaa looga faa'iidaystaayoo caleentii aan habeenkii dhoweyd idiin keenay intoo la qallajiyo ayaa lagu camiraa cabsolis bahalkan abuqumbulaha aynu nidhaahno ayaa lagu camiraa sida markaa waxaa loo qaataa cabsulka oo kale mararka qaarkood caalamku uu ka faa'iidaystayoo bogosyadaas alla inoogu soo camiraa bogoskii walba waxay kusoo da ku soo ridaan labaatan labaatan xabo bogoskaasoo kale markaa inta halkaa laga jeexo ayaa waxaa kaaga soo baxaya shahi caadiga ahaa libton caadiya ayuu kuu noqonayaa waana shay aada kaga maarmi karto alshaahi alakhdar shahan caadigee la isticmaalo wuu kuu bedeli karaa nokatiinna maleh laakiin firfircoonidii iyo xasiloonnidii oo dhan buu leeyahay manaaficda geedka lagu sheegoo dhanna wuu xambaarsan yahay aroortiina xabad baad ka cabbi kartaa habeenkiina hal xabbo ayaad ka cabbi kartaa isagoo saliidana caleenta waa kan waa laga miiraa saliidda caleenta lafteedana saliid manfaco badan ayaa laga miiri karaa qaabka looga miiraya saliidda caleenta waxa weeyaan cantoobo ama laba cantoobo oo caleenta abaad soo qaadanaysaa dabadeedna saliidaheenna muhimka ah, ama ha ahaato saliid saytuun ama ha ahaato saliid macsar ama saliidahan kale caadiga ah ayaad ku shubaysaa caleentii ku qoynaysaa markaad caleentaa ku qoyso ayaa digsi yar soo qaadanaysaa biyo ku jiraan weelkii caleentiiyo saliidda kuugu jirtayna afkaad ka xidhaysaa biyihii digsiga ku jiray baad dhex dhiganaysaa si aan biyuhu aanay ugu darmin isku jirkaagaas dabkaad saaraysaa biyihii kulaylkii waxay ka qaadanaysaa biyahay ka qaadanaysaa oo dabkii toos ugu dhici maayo saliidda iyo caleentii uumigii unbaa ku baxayay kulaylkii taqriiban ilaa nuso saaca ayaa dabku ku yacni biyuhu eh, ku karkarayaan saliiddii midabkeedu way isbedeli doontaa akhdar bay noqonaysaa markaad nuso saaca biyihii karkaraya aada dhex dhigato oo caleentii iyo saliiddii oo isku xidhan oo aanay biyuhu u tallaabi karaynin ayaad ku dhex karinaysaa taa macnaheeduna waxay faa'iidaynaysaa inaan caleenta maadooyinkii ku jiray ee kulaylka u nuglaa inaanay wada dhimanin bay ka faa'iidaysaa hadhow waad ka soo qaadanaysaa markay kuu qabowdo ayaad caleentiina ka tuujisanaysaa saliiddaadiina aad ka shubanaysaa dabadeedna waxaad ku xidhanaysaa weel furla oo qaruurada iyo wax la mida siyaabo badan baa markaa loo intifaacaa saliiddaas wejiga waa la mariyaa wejigu marka waxyaalo badan oo saliiddu xambaarsan tahay oo jidhku u baahan yahay ayuu ka helayaa marka nadaaradii iyo iftiinkii wejigu ma lumayo wax kaloo uu ka faa'iidaynayaa eh, maxaanku dhaa qofku eh, dadka qaarkood baa u nugul gabowga oo wejigiisu coodhcoodhaa coodhcoodhkaasoo kale way la dagaalamaysaa timaha haddii la mariyo toxobta way anfacaysaa timaha aflaaqada leh soo aflaaqada garan maysaan oo timaha afka hore ka dilaacee maxaan ku afka hore ka dhinta ee aflaaqada leh iyo timaha daadanaya ee guntoodu aanay nafaqo badan intaanay helin darteed u daadanaya ama timaha haddii alla yidhaahdo qoyaanka badan u baahan ee nafaqada u baahan haddii habeenkii la mariyo oo deedna lagu seexdo wax badan bay timaha iftiinkooda iyo korriinkooda iyo nafaqadoodaba aad bay u anfacdaa oo saliidaha ugu badanee maanta ay dumarku isticmaalaan ee qaaliga ahee madaxa la mariyo baa laga sameeyaa waxaa kaloo laga sameeyaa caleenta ee waxaa laga sameeya shaamboo lagu maydho iyo saabuun caadiyahoo loogu tala galay wejiga iyo in lagu maydho dadka finanku ku yaalaan ee findoobka wixii la mida saabuun baa laga sameeyaa shaamboo baa laga sameeyaa kabsaliskaasaa laga sameeyaa marka waa geed aada u manaafic badan waa geed xanuuno fara badan inaad dawooyin kimaayi ah aada qaadato kaa kafayn lahaa haddii aada isticmaalayso marka geedkan adduunyadu hadda aada bay ugu baraarugtay waxaanay u samaysteen shirkado waaweyn oo xanaaneeya oo beera ummadday maanta aynu caalamka kula nool nahayna runtii waxay ka xoroobayaan baad moodaa dawooyinkii kimikada ahaa dawooyinkaa kimikada ah siday u badan yihiin haddii aanay helin dowlad mutaabacaysa oo kuwaalatigeeda fiirisa oo eedhaydkeeda eh, eegto oo ka warhaysa haddii aan la helin ummadda isticmaalaysa waxaa laga yaabaa inay cakis ku noqoto oo halkii dawo laga heli lahaa inay xanuun ay abuurto in badanna waxaa maqashaan dad badan oo aan ilaahay ka cabsanaynin markay dawooyinka soo waaridayaan inay xataa dheydka ka masaxaan oo dheyd cusub cuntooyinka caynkaasoo kale waa aragteen marka inkastoo dee dad islaama ah aynu nahay haddana qof iimaanlaawo laawo ahoo hunguraaniya lama waayo marka waxay u baahan tahay qofka bini'aadmigiihi wuxuu isagu gacantiisa ku samaystay geedkan oo kale waa geedaha manfacada badan laakiin waxay yidhaahdaan eh, khubarada dhirta iyo aqoonta u leh qof kasta jawiga uu ku nool yahay geedka ka baxa baa munaasib u ah jidhkiisa qof kasta geedka faa'iidada leh waxaa ugu manfaco badan ka dalkiisa kaiyo isku jawiga ay ku wada nool yihiin ee isku cadceed ay helaan isku ogsajiin ay helaan qadar maxaanku idhaahdaa humidity ay helaan geedka agtaada ka baxa ee faa'iidada leh ayaa xanuunka aada iskaga daweynaysa hadduu dawow yahay markiiba manfacadiisu ay ka soo dheeraysaa geedka meel fog laga keenay sababtoo ah waxaa laga yaabaa geedkan qaabkii loo qallajiyey ama haddii aan la idhaahdo cadceedda loo dhigay ama eh, humiditiga looga ilaaliyey iyo biyaha looga ilaaliyey inaanad adigu war inuu geedkii yahay in kale allaahu aclam eh, inuu wakhtigiisu dhacay oo dabadeedna laguu soo mooray ma garanaysid marka waxay ku fiican tahay bay yidhaahdaan waxaad adigu beeratay waxyaalaha la cuno iyo waxyaalaha la isku daweeyo waa labada shay ee qofka bini aadmiga inuu isagu gacantiisa ku samaysto ay ku fiican tahay labadaa haddii dibad lagaaga keeno intay ku anfacdo baa ka yar intaanay ku anfacayn haddaanay sunba kugu noqon cuntana dibadda lagama keensado dawana dibadda lagama keensado intaad ka maarmi karayso sababta a ah, labadaba noloshaadibaa ku xidhan labadaba noloshaadaa ku xidhan haddii cidda aad dawada kasoo soo iibsatay ama cidda aad cuntada kasoo soo iibsatay aa collowdaan colaadiba idin dhex marto fii khilaali ayaamba waxaa laga yaabaa kumanyaal qof inuu kaa dili karo mithaal basiit haddii maanta aynu collowno etoobiya oo hal maalin keliya saddexda boqol ee gaadhi ee qaadka ahee inoo soo gala sun lagu buufiyo bal ka warrama dad intee la eg baa inaga dhiban kara bilaa rasaas bilaa rasaas weliba inta da inaga cuntaa waa inta hantida leh waa inta maxaanku idhaahdaa magaca leh waa inta siyaasadda ku jirta waa inta maamulka ku jirta waa inta caynkan caynkan caynkan marka sideedaba waxaa la yidhaha ummadi waxay xor noqotaa ummadi waxay xor noqotaa markay risiqeeda ku filaato ay dawadeeda ku filaato hadday labadaa iskaga filaato labadaana waxaa bays oo ah aqoonta aqoontii cilmiga ayaa aasaas u ah haddii labadaa ay ka xorowdo ummadi waxay cagta saartay waddadii horumarka laakiin inta labadaa loo hayo oo quudka loo hayo oo dawada loo hayo ummad asaageeda hiigsan karta ma aha carabtaa waxay tidhaahdaa man laa man laa yamlik quuta laa yamlik qaraarahu ninka aan shilinkii isagu istabaraynin go-aan ma qaadan karo ninkaa shilinka ku-ayay kaaga xidhanta heer bay inala gaadhay iminka dawooyin dhirta siidhka ah intoo la inoo soo waarido siidh la inoo keeno hal mar keliya bixi kara oo haddaad dib u siidhiso aan baxayn oo siidhkeennii xorta ahaa intaynu ka tagnay baa siidhkaa artificialka ah hal mar keliya kuu baxaya maxay taasi ka dhigan tahay sannad walba waa inaad dalbataa siidh siidhkaa wixii doonaabaa lagugu soo dari karaa waxaa dhici kara xanuunno fara badan iyo bakteriya badan ama virus badan oo aan ciiddaadu lahaan jirin in lagu soo raaciyo siidhka adigu aad yani dibadda ka keensanayso ee aada bannaanka ka keensanayso oo hadhow ciiddaadii ay noqoto ciidaan ku anfacaynin fi lmustaqbal qariiban aw baciidan marka ummadii waxay ka xorowdaa waa quudka iyo caafimaadka marka waxaan sidaa u leenahay dhirtu waa waxyaalaha ilaahay inagu arsaaqay ee hibada inoo ah dhirtu haddaa ogtihiin iyo in kala maaqaane ogsajiinta aynu isticmaalno boqolkiiba sagaashan dhirta inoo soo saarta mar allaale markaa cadceedu soo baxdo ilaa intuu gabaldhacayo geedku intaa wuxuu ku siinaya ogsajiin haddii dhirtu kaa yaraato ogsajiintu way kaa yaraanaysaa haddii ogsajiintu kaa yaraato maxaanku dha unugyadaada xambaaraya ee u baahan ogsajiintu way daalayaan lidaalik cumrigaagu wuu yaraanayaa haddii oksijiintu kaa yaraato isticmaalka oksijiintu uu yaraado cimrigaagu wuu yaraanayaa marka waxaa laga yaabaa konton jir afartan jir in cimrulhaalibkaaguba noqdo oo ka ugu fogi uu yidhaahdo lixdan jir baan gaadhay ummadiba ummadday ka dhir badan tahay way ka ogsajiin badan tahay waxaana laga yaabaa cimrigooda inuu gaadho ilaa boqol ilaa boqol iyo labaatan ilaa laba boqol ku dhowaadaan sirta ku jirtaana waa dhirta sirta ku jirtaana waa dhirta iyo manfacadeeda waxaa la yidhaahdaa meeliba meeshay ka dhir badan tahay way ka roob badan tahay sababtoo ah waxay leedahay magnad ay ku soo jiidato daruurta makhluuqaadka halkaa ku noolna ilaahay waa ka warraynaya marka waxay u baahan tahay ummaddu inay ka xorowdo gacan shisheeyo xagga caafimaadka caalamka ayn maanta ku nool lahay dhammaantood waxaa u yagleelan oo u jira jaamacaad lagu barto dhirta maanta intaasoo jaamacadood ama intaasoo kulliyadood ayaa dalkeenna ka furan oo wax allaaliya wax ilmahaasi markuu soo baxo meel allaaliya meeluu u dhaqaaqa aanay jirin wakhti kaga lumay dhaqaala kaga lumay cimrigiisii uu ku qaatay berri ka maalin markau qalinjabiyana meel allaaliya meeluu u shaqo tegi karaa aanay jirin adigiibuu kugu soo noqonayaa markaasuu ku odhanaya aabba i shaqogey de aabba maxaad barateen kugu shaqogeeya aabba nutrition baan bartay buu ku odhanayaa dee aabba nutritionoo maxaa tahay sida wax loo cuno de <laughs> aabba ilmaha yaree iminka dhashay baaba sida wax loo nuga yaqaan oo wax ilaahayba ku abuuray qofka bini aadmigii un arsaaqdiisa doonto shimbirahaasaaba yacni arsaaqda doonanaya nin qadhaab helaiyo nin qadhoon hela nin iskaba qada ha la qarabsado ilaa weligayo waxbaanu cuni jiray waanu kugu soo korinay xaggan markaa imika aad u socotaa maxay tahay caalamku waxay ilaashadaan waxyaalaha hiddaha ay u leeyihiin ee manfacada leh iminka china adduunyada iminka wuxuu ku haystaa aqoontii oo aabbayaashii ka dhaxlay iyo cilmiyadii caafimaadka buu inagay noo soo iibgeeyaa waa idinka arkayo acobanjar waa irbadaha la isku taagtaago acobanjar baa laydhaa china iska leh boqolaal boqolaal doorar doolar baynu ku bixinnaa dhaqankii chinaha waxaa jira cilmi ay yidhaahdaan reflexologia waa cilmi aa lagu barto riixriixa riixriix baa lagu bartaa oo afartaa baabaco ayaa waxay yidhaahdaan baabaco walba ilaa iyo lixdan neef lixda neerfe ama dareen qaade oo wakiil ka ah xubnaha kale ayaa ku soo aroora mid waliba saldhig buu leeyahay la yaqaan oo la barto kaasaa laguu riixayaa halkaas ama meel la mida buu sanbabku uu ku leeyahay santar iyo degaan beeryaradu meel bay ku leedahay beerku meel buu ku leeyahay wadnuhu meel buu ku leeyahay indhuhu meel bay ku leeyihiin waa la aqoonsadaa kaasaa markaa laguu riixriixayaa muddaa laguu duugayaa afartaa baabaco waxaa laga yaabaa in ilaahay kugu caafiyo reflexolojiya la yidhaahdaa acobarasharna way dhahdaan intaa waxa dheer aqoontay naga duugantay oo jaamacad loo furay sida toobinka oo kale toobinku khadad buu raacaa khadadka uu raaco acobanjarku iraabkan la isku taagtaaga wuxuu raacayaa waa xidhido neerfo ah ayuu raacaa marka awood luntay ama eh, magna maxaanku idhaahdaa electri lumay baa lasoo faruuraya lasoo celinayaa saasoo kalea toobinkuna wuxuu raacaa cidda aqoon u leh waxaa la raacayaa neerfisyaa la raacayaa xididaa la raacayaa halkaasaa manfacada markaa laga baadi doonaya marka ummaduhu way ilaashadaan dhaqankooda way ilaashadaan dhirtooda manfacadana way ilaashadaan waana isu gudbiyaan dhirta innagu ka soomaali ahaan maxruuqiin baynu ku nahay bukhalaynu ku nahay ninka halgeed yaqaana inuu kuu sheego habeen xalay geedkaasuu la dhimanayaa waxa aan aada iyo aada uga fikiraan uga warwaraa intii aan dhirta baadidoonka ku ahaa nin lafuhu qali jiray lafaha madax ayuu qali jiray hal geed buu yaqiinay geedkaas inta uu qalayo madax ee lafaha uu gurayo qofkiioo soo jeeda ayuu geedkaa qaniinsiinayaa uu qaniinayaa intaa uu geedkaa qaniinsan yahay mididaa iyo xoqniinkaa lafta la xoqayo iyo waxaasoo dhan ma dareemayo waa suuxiye qofkii haddana uu sheekaynayo iska qaniinsanaanaya mar allaaliya markuu obrethonkiisa dhammaysto ayuu geedkii ka saarayaa markaasuu xanuunkii dareemayaa si walba waan u baryey inuu geedkaa ibaro war geedkaa ibar waa iga diiday geedkii inuu ibaro way iga diiday wuu la dhintay mid kale aan u tegey wuxuu haystaa geed haddii la qaniino raganimadu aanay damayn intaa u qaniinsan yahay geedkii ayaan ka dalbaday inuu geedkii ibaro lacag waxaad doonta idheh ummadduna ha anfaco aan intifaacsanna geedka noo sheega aan ummadda gaadhsiinna sidii buu iigu diiday waa waan kaga qoostay sidiibu isna kula dhintay marka geedo fara badan oo kaleo aan hayo khayaamooyin fara badan iyo farsamooyin kalaan kaga soo saaray oo aan kaga helay insha allah waan idinka warrami doonaa marka isagii dhimay manfacadiina la dhimay haddii la intifaacsan lahaa ilaa qiyaamaha cilmun yuntanfac buu u ahaan lahaa marka caaday u tahayba soomaalida ninka halgeed yaqaana inaanu waxba sheeginba tii oo kale ayna haysato inta kulliyada iyo caafimaad howlo kale la keenayoon manfaco lahayn weli jaamacad ku fikirtay aynu samayno kuliyaddii maxaanku idhaahdaa acshaabta ama dibalbadiil baa la yidhaahdaa noocyadeeda kala duwan ee lagaga maarmo dawooyinka kiimikada ah, aan samayno ilaa hadda cid ku fikiraysa ama haweedeedaasi ay ku jirto ma jiro ilaa manchester baa laga diyaariyaa ilaa b h d baa laga diyaariyaa jaamacado fara badan oo hareeraheenna suudaan baa leh carabahan oo dhan baa leh masar baa leh waa afartii sannadood shantii sannadood bay leeyihiin inankaasi maalintuu ka soo baxo jaamacadda ummadda wuxuu u anfacayaa si la yaab leh waxuu ka badbaadinayaa dhibaatooyin fara badan oo daawooyinka kimikadihu ay ku keeni lahaayeen xataa dadkan adduunka leh iyo lacagta leh inay ka fekeraan inay bal jaamacad noocaas oo kalea iyo galeelahan oo dhakhaatiirta intay dibadda ka keenaan ay ummada baraan laga ma jirto marka geedkani waa geed aad iyo aad u manfaco badan habeenkii dhaweed waxaan idinka sheekeynayay abulfatuux ah, ah, ninka la yidhaahdo inuu siidhka intuu ka soo qaaday maxaanku idhaahdaa africa zambiya uu ka keenay inuu maanta marinaayo ilaa iyo saddex milyan oo geed geedka waxaa nasiibka iminka geedkaasi waa lix waa afar iyo toban nooc oo moringaa baa jira adduunka moringahaas moringa olifera ayaa la yidhaahdaa waa sad afar iyo tobanka sinji afar iyo tobanka nooc ee moringaha ah nooca ugu qiimaha badan weeye waa nooca ugu kuwaalitiga fiican laba sanadood keliyuu ku midha dhalinayaa waa nooca indiya aada looga isticmaalo maalintii maalin dhoweyd ba waxaan tegey meeluu ka baxo hudheel halkaasoo corona laydha ayaan tegey geedkanaa ka baxaa mulkiilihii hudheelka ayaan weydiista on ku yidhi geedka aan aan yaro gurto marka waxay gu tidhi maalin dhaweyd ayaa qolo hindiii intay ii timi bay geedkii arkeen waabay ku dhareeriyeen geedka aan guranno geedka aan guranno jawaanay ka buuxsadeen bay tiri waa hindi bay ahayd jawaanno ayay ka buuxsadeen geedkaas siday ugu yaalleen midhuhu intay wada bislaadeen ayuu midhihii daadiyo dhulka ku wada daadiyey cidima intifaacsanayso wax manfacana laguma oga marka waa geed aad iyo aad u qiimo badan weeye waa geed in la dar yeelo oo haddii alayna laga warhayo aada ugu fiican weeye marka haada shajara waa manfacadiisa eh, aad iyo aad bay u badan yihiin dadka wax akhriya yaqaan ee haddii a la yidhaha luqal ingiliisiya ama luqal carabiya labadaba dadka akhriya yaqaanaa aad bay uga faa'iidaysan karaan maktabadaha qoraallo badan baa laga sameeyey iminka geedkan rag baa manchester ka diyaariyey rag baa b h d ku diyaariyey maxaanku idhaha kulliyado fara badan baa lagu qalinjabiyaa maxaanku idhaha cilmi baadhistiisa manaafic aad iyo aad u fara badan ayuu horta geedkani leeyahay waxaana la yidhaahdaa geedka kan wuxuu ka mid ahaa geedaha dhowrka ah ee marka la isku daro ay marin jireen masaaridii hore meydka ee ka ilaalin jirtay inuu qudhmo geedkii muumiyaha ahaa ee habeenkii dhaweyda aan idin tusayey iyo geedkii kale sawirkiisa aan idin tusay damul akhaweynka la odhan jiray iyo geedkan iyo dhowr geed oo kaleo aan ku daba jiro ayaa waxay odhan jireen waxaa la mariyaa meydka si aanu u qurmin marka meydadkii faraacinada ee boqorada ahaa ayaa la marin jiray marka geedkan waa geed caaqibada iyo faa'iidada iska leh faa'iidooyinka ugu badan eh, ee laga helo waxaa ka mid a ah haddii saliiddaas aad samaysato tacaleenta ah oo qaabkii loo samaynayana aan kuu sharxay aad bay jirhkaaga iyo timahaagaba u anfici doontaa waxaa kaloo geedkani haddii alla ka dhigo uu aada u anfacaa maxaanku idhaahdaa daryeelka wadnaha ilaashimaha wadnaha inay xaydhi ku baxdo in xididadiisu ay isxidhaan firfircoonidiisu ay kor u qaadaan waxa uu geedkani anfacaa ximaayat alkabad beerkaaga daryeel fara badan buu siinayaa sunta jidhka ee beerku la dagaalamayo wuu baabi'iyaa markaa nasiino ayuu beerku ka helayaa qofka shaqada faraha badan iyo hawsha muruqa qabta haddii uu shaahaa cabo tacabkii iyo daalkii iyo irhaaqii wuu ka ba'ayaa calooshu haddii calool qushqush kugu dhaco ama dheefshiidku uu kaa xumaado jihaas alhadmi baa la yidhaahdaaye isagana aad bay u hagaajisaa waxaa kaloo manfaco ka leeyahay in sonkorta iyo maadadan sonkorta dhiiggaaga ay habayso oo in badan dadka macaanka qaba haddii uu yahay dadka macaankoodu aanu dhicin way way hagaajisaa oo way eh, haddii ala idhaahdaa anfacdaa waxaa kalooy aada u anfacaysaa bay idhaahdaan dadka macaanka qaba inta badan macaanku indhuhu waxyeelaa ratiinaha dambe iyo shabakadda eh, maxaanku idhaahdaa indhaha ayay waxyeeshaa iyana taa way anfacdaa waxaa kaluu geedkani aada kuu anfacaya maskaxda ayuu aada u anfacaa xasuustiisuu kordhiyaa dadka inta badan isticmaala xanuunkan asaasaqa laydhaa ama suhaymarka laydhaa suhaymarka la ydhaahdo asaymarna ingiriisigaay ku yidhaahdaane asaasaqu kuma soo degdego ummadda geedkan cabta maskaxdoodoo weli ferash ah ayaa laga yaabaa adduunyada inay ka tagaan calaamadaha gabowga aad iyo aad buu uga hortagaa calaamadaha gabowga aad buu uga hortagaa hadday lafahaagoo wahniye noqdaan washtacala aras wahana alcadmu washtacala arasu shayba xataa waxaa la yidhaahdaa qofka caado ka dhigta inuu geedkan cabo caleentiisa wuxuu haddii al la yidhaahdaa timaha caddaaday ee nafaqa darre la caddaaday dib bay u soo celiyaan madowgoodii waxaa la yidhaahdaa geedkan dadka naaxnaaxsan wax badan bay haddii alla idhaahdo uga tartaa hilibka way ka eh, eh, ridaa dadka hurdadu ku xun tahay ama habeenkii intaa soo jeer soo baraarugaya haddii ay isticmaalaan waxay seexanayaan hurdo nafaqo leh ayay seexanayaan eh, haddii ruuxu uu xiiq leeyahay asma hadduu qabo oo taqriiban ilaa saddex usbuuc ilaa bil haddii uu geedkan isticmaalo uu cabbo oo habeenkiina hal xaboo kaasoo kalea cabbo aroortiina hal xaboo kaasoo kalea oo cabbo waa saddex garaam iminka intaasoo kale waxaa la odhan karaa waa laba garaam ilaa saddex garaam bay noqonaysaa taasoo kale hadduu isticmaalo ruuxa xiiqda qaba waxaa laga yaabaa inay xiiqda ama ka kaxayso ama cidhiidhigii faraha badnaa ee laabta iyo qufic iyo wixii uu ka dareemi jiray inay wax badan ay ka anfacdaa laga yaabaa markaa geedkanu waa geed caaqibadaa leh waa geed manfaco badan iskale waa geed inaynu beero oo dar yeelno u baahan wakhti yarna kugu qaadanaya xataa haddaad daaraddaada iminka kanoo kale guriga iga soo hor jeeda daaraddiisaan ka soo guray adeerka gudihiisa ayuu uga baxay isagu laakiin ma anfacsado reerkaasu war uma hayo geedkan wuxuu faa'iido leeyahay iyo wuxuu taray iyo wuxuu guday iyo wuxuu gala toona marka baaraka allahu fiikum maanta cashirkeennu geedkaasuu inoogu joogi doonaa ilaa cashar dambe aynu ku kulanno asalaamu calaykum waraxmat ullaahi